بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي بإذن ربنا تبارك وتعالى waxaynu soo qaadanay wasiyadii waxa weeyaan ahayd qasiidatljurjaani ama laamiyatljurjaani oo inoo soo dhammaatay insha allah caawa waxaynu qaadan doonaa risaaladan ina hor taalla in yar haddii sheekha risaalada leh aynu wax ka taabanno nubdatun can zayn alcaabidiin haddaynu wax yar ka taabanno magaciisa waxaa la idhaahdaa waa caliy bnu xusein بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور بزين العابدين مgعiis waa ka kunyadiisa waxaa la dhahdaa أبوالحaسن laqabkiisana waxaa la dhaahdaa zayn lcaabidiin zayn lcaabidiinna waxa loogu bixiyay ba dhahdaan culimadu waa likarati cibaadati cibaadadiisa ayaa aada iyo aad u fara badnayd wa kaana caliyu bnu xusein hiqatan ma'muunan rafiican warica sidaasi ayaa uu ku tilmaanaa oo uu ku sifaysnaa rawa bnu cuyayna can zuhri qaal maa ra'aytu qurashiyan afdala min caliy bni xusein wuxuu odhanayaa maan arag nin qurashiya oo ka fadli badan caliy bni xusein hawsha caynkaasi waxa uu ku naqlinayaa qowlkaasi au ku soo naqlinayaa siyaru aclaami nubala mujalladka afraad safxadda saddex boqol sideed iyo siddeetan qasiidada tan ayna hor taalla waa qasiidatu laysa alghariibu baa la dhahdaa waxaana loo nisbeeyaa sheekha aynu tilmaannay imaamkaasi oo zayn lcaabidiin ah walatii tucaddu min ashhari wa ajmali qasaa'idi zuhdi fi dunya wa wasfi alxaali bacda almamaat waxayna ka mid tahay waxa weeyaan qasaa'idka lagu tiriyo ee ugu caamsan waxa weeyaan qasaa'idka laga tiriyey zuhdiga adduunyada laga zaahido iyo waxa weeyaan wa wasfi alxaali bacda almamaat ayaa waxa weeyaan ay ka mid tahay kadib uma shabaha zayn lcaabidiin alcumra birixlati awiila zayn lcaabidiin waxa uu ku shabahayaa cimriga rixladaasi dheer ayaa uu ku shabihi doonaa wاlxasanaatu wاطaacaatu hiya zaadu ladii ya'huduhu اlinsaanu fii rixlati xasanaadka iyo طaacaadkuna waa sahayda uu qaadanayo insaanku rixladiisa iyo safarkiisaasi wa yabkii calى اqtiraabi rixlatihi ilى الnihaaya maca ضacfi zaadi wuxuu u ooyayaa ajashiisa rixladiisii iyo safarkiisii oo ku dhowaaday gebagabadii iyada oo zaadkiisuna weliba wax badan aanu ahayn uma yabda'u fii wasfi maraaxili lmowt kadibna wuxuu bilaabi doonaa maraaxisha mowtka inuu inoo tilmaano mundu laxdati ixtidaari wa sucuubatiha cala bni aadam laga bilaabo wakhtiga ruuxa lagu soo xaadirayo iyo adeygeega waxa uu kusii xigsiin doonaa laxdatu lgusli waalkafani maydhitaankii iyo kafankii iyo qabrigelintii kadib wuu sii warrami doonaayo wa kayfa ana almaal aladi jamacahu tiwaala xayaatihi saara ligayrihi wahum warahatuhu fatilka laxda laa yanfacu fiiha maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim wuxuu ku khatimi doonaa waxa weeyaan ruuxu inuu shaqaysto aakhiro waxa weeyaan una u shaqaysto macaasidana waxa weeyaan u ka dheeraado marka qasiidadayna hortaallaa-i waa qasiidada loo yaqaano laysa alghariibu waxa imaamka iska lihina waa imaamkaasi aynu yahay zayn lcaabidiin wuxuu kaga warrami doonaa geerida iyo axwaasha geeridu ay leedahay dadkana uu kula talinayo inay u diyaar garoobaan marley waa adabo de waxa weeyaan waliba waa adabkii islaamiya baharka uu ku bixi doona waa baharka loo yaqaano baxru basiid baxarka loo yaqaano weeyaan mustafcilun faacilun ayaa shadriga hore laba jeer lagu celinaya mustafcilun faacilun shadriga dambana iyadana waxaa lagu celinayaa laba jeer mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun saasuu noqonaya markaa qasiidada waxaa loo qaadi doonaa ay noqon doontaa laysa algariibu gariiba shaami walyamani ina algariiba gariibu laxdi walkafani ina algariiba lahu xaqun ligurbatihi clى almuqimiina fi lawطaani wasakani la tanharana gariba xaala غربته الدهر ينهاره بذل والمحن صفري بعيد وزاد لن يبالغني وقوتي ضاعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلى ما الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة باقيت في القلب تحرقني dacnii anuuxu calaa nafsii waanduubuha waaqdacuu dahra bitadkiiri walxasani dacnii asuuxu dumuucan lanqiaaca lahaa fahal casaa cabratun minha tukhaalisuni كأنني بين كل الأهل منطارحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي عليه وينعني وينديبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى طب هذا اليوم ينفعني واشتد نازعي وصار الموت يجذبها من كل عيرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغارغورها وصار ريقي مريرا حين غار غارني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب ناس في عجل نحو المغاسل يأتني يغاسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حاذقا حرا أديبا أريبا عارفا فاطني فجاءني رجل منهم فجاردني من الثياب وأعرني وأفردني qaabkaasi ayaa loo qaadaya waana baxru basiid marka imaamku wuxuu kaga warramayaa geerida iyo axwaasheeda iyo in geeridaasi waxa weeyaan loo diyaar garoobo wuxuu yidhi laysa algariibu gariiba ashaami walyamani ina algariiba gariibu laxdi waalkafani laysa algariibu qofka gariibki ihi ma aha gariiba shaami waalyamani ninka shaam iyo yaman gariibka ku ah kaasi ma aha gariibku ina algariiba waageeniga dhabti ihi gariibu laxdi waalkafani waa ninka gariibka ku a ah, luxudka iyo kafanka ninka gariibka ku a ah, kaas baa gariib ah marka hariiba shaami walyamani wuxuu usoo qaatay ahlulmaku waxay ahaayeen reer maka waxay ahaayeen laba safar bay lahaan jireen mar shaam ayay u safri jireen marna yaman ayaa ay u safri jireen marka wuxuu leeyahay ninka gariibka ee dadkiisii ka dhex baxay ehelkiisii ka dhex ee meel aan lagaran lagu garanahayn tegey ninkaasi hariib ma aha ninka hariibka dhabtiihi waa ninka keli ku noqday ee ku cidloobay luxuudka yaraynu naqaano waa godkaa yaraynu naqaano iyo marada cad ninka keli ku noqday alla ilahay ninkaasaa hariiba buu leeyahay ninka dadkiisii iyo ehelkiisii iyo hantidiisii ka dhex baxay ee luxudka iyo kafanka keli ku noqday alla ilaah kaasaa hariibka dhabta ah buu leeyahay markaa sheekhu qadiyada tan ah markii uu ka warramayey shadriga hore wuxuu adeegsaday laysa ayuu adeegsaday oo nefyiya wuxuu yidhi hariibku ma aha hariiba shaami walyamani qadiyada dambana wuxuu adeegsaday inna aynu ku qaadanay luqada carabiyada aynu ku qaadanay waa litawkiidi nisba soo ma nisbada ayay adkaynaysaa iyadoo oo uu leeyahay warka dhabti ihi waa warka dambe weeye qariibka dhabti kaasuu noqonay wuxuu yidhi laysa alghariibu ninka waageenigiihi ma aha hariiba ashaami walyamani ninka shaam iyo yaman ku qariiboobay ee ku cidloobay ninkaasi ma aha hariibku ina alghariiba hariibka iyo waageeniga dhabti ihi hariibu laxdi walkafani waa ninka luxudka iyo kafanka ku qariiboobay ee ku cidloobay kaas baa gariibka dhabta ah ayaa uu yidhi wuu sii wadaayo wuxuu yidhi ina alghariiba qofka hariibka ah lahu ay kaa'inun lahu gariibka waxa u sugnaaday xaqun xaq liqurbatihi liajli qurbatihi hariibnimadiisa aawadeed ayaa uu xaq ku yeeshay cala almuqiimiina kuwa ku nagidishooda ayuu ugu sugnaaday xaqaasi fil lawطaani wadannada wasakani iyo degaanka kuwa jooga ee ku negi ayaa xaqa ku leeyahay beydka labaadna wuxuu kaga waramay qofka qariibka ah ee musaafirka ah ee waagaaniga ahi inuu xaq leeyahay xaqaasina waxaa siiyey qurbanimada iyo musaafirnimada aawadeed ayaa ku mutaystay xaqa yaa uu ku leeyahay xaqa wuxuu ku leeyahay cidda meesha uu musaafirka ku yahay ehelka u ah ciddaas ayaa ku yeeshay xaqaa si ay u laasimisay qurbanimada iyo qariibnimadu wuxuu yidhi ina algariiba qofka gariibkaa ah, lahu ayka inu lahu gariibka waxa u sugnaaday waa khabarkii soo taqadumay xaqun xaq liqurbatihi liajli gurbatihi qurbanimadiisa aawadeed ayaa u xaqaa u yeeshay cala almuqiimiina kuwa ku negi dushooda ayaa uu ku leeyahay xaqaa fi lawtaani watanada wasakani iyo degaanada kuwa ku negi ayaa uu ku yeeshay xaqaasi latanharana gariiban xaala gurbatihi addahru yanhaaruhu bidulli waalmixani qofka musaafirka ee qariibka sidee loola dhaqmaya laa tanharanna waar hoyha huruufin hariiba ruux waageeniya oo musaafir ah oo hariib ah ha u hanjabin oo ha guulguulin oo ha huruufin xaala gurbatihi marka uu qariibka yahay waayo addahru wakhtiga ayaa yanharu ku dhibaya hu qariibka bidulli dulli walmixani iyo dhibaato waktiga ayaa ku dhibaya qofkaasi qariibka ah yuuna kaa arkin buu ku leeyahay qowl xun iyo ficil xun iyo weji xun intaba yuuna kaa arkin sababta oo ah waxa kadeedba ugu filan waktigaasi uu ku sugan yahay maryihiisa ayaa u shanqaraya qofka qariibka ee musaafirkaa soo ma wuxuu ku leeyahay dhibtaa uu ku sugan yahay adna dhib kalaha ugu dari laa tanharanna laadii naahiyad ahayd buu geliyey nuunu tawkiidna waa u raaciyey weliba soo ma laa tanharanna ha huruufin oo ha hurufin gariiban ruux waageeniya xaala gurbatihi marka uu hariib ka yahay waayo addahru wakhtiga ayaa yanharu ku dhibaya hu hariibka bidulli dulli walmixani iyo dhibaato e adna dhibaato labaad ha ugu darin oo ha u raacin intaas wuxuu kaga warramay hariibku waxa uu yahay buu intaa kaga warramay wuxuu yidhi safrii baciidun wazaadii lan yuballiganii waquwatii dacfat walmowtu yatlubunii safrii socdaalkaygu baciidun waa fog yahay meesha aan u socdaa ee aan u sadcaalayaa alla ilaha aad iyo aad bay u dheer tahay wazaadii sahayda aan wataana lan yuballiganii ima gaadhsiinayso wa quwatii awoodaydiina dacufat waa ay daciiftay oo nin weyn baan noqday waalmowtu geeriduna yadlubnii waa i raadinaya wuxuu leeyahay socodka aan ku jiro iyo safarka aan ku jiraa alla ilaha aad iyo aad buu u dheeryahay ilaa ayn waa ila alaakhira sahayda yareen la dhaadhacaya waa taacaadkii iyo cibaadaadkii ima gaarsiinaysa buu leeyahy safarkaasi dheerida uu leeyahay awoodaydiina aad iyo aad bay u daciiftay oo nin weyn baan iska noqday geeridiina markasta way i raadinaysaa ya waktigaa uu leeyahay dee waad garanaysaa ya culimmadu waxay dhahdaan wuxuu dhashay siddeed iyo soddonkii hijiriyada shan iyo sagaashankiina waa dhintay bay dhahdaan innaga xaalkeenna maxaad u malaynaysaan marka wuxuu yidhi safrii socdaalkaygu baciidun waa fog yahay wazaadii sahaydayduna lan yuballiqnii ima gaadhsiinayso wa quwatii awoodaydiina dacufat waa ay daciiftay waalmowtu mowtkuna yadlubunii waa i raadinayaa oo waa ii yeedhaya walii baqaaya dunuubin lastu aclamuhaa allahu yaclamuhaa fi siri waalcaalani wuxuu leeyahay waxaynu ka garanayna waa nin badan wuxuu yidhi wali aniga waxa ii sugnaaday baqaaya dunuubin dembiye hadhaagood baa ii sugnaaday buuyi dunuubtaasoo lasto anigu aanan ahayn aclamu mid oghaa dunuubta allaahu alle ayaa yaclamu oghaa dunuubta fi sirri wixii aan qarsoodi u sameeyey walcalan iyo si muuqata wixii aan u sameeyeyba ilaahay baa ka warhaya oo ilaahay waxba kama qarsoona waxaynu ka garanaynaa inuu yahay addoon rabbi subxaanahu wa tacaala usoo laabasho badan kullu bnu aadama khata wakhayru lkhaaa'iina tawaabun buu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam in aadam dhammaantii waa gafa ha gafae waxa ugu khayr badan kuwa rabbi subxaanahu wa tacaala in fara badan usoo laabtay oo usoo noqda wuxuu leeyahay dunuub fara badan dunuub hadhaayadood ayaa ii sugnaaday dunuubtaasi anigu ma garanayo si ay iga dhaceen iyo waxay ahaayeen hase yeeshee ilaahay ayaa ka warhaya oo ayna ka qarsoonayn wixii aan cidlo ku sameeyey iyo si qarsoodiya iyo si muuqata wixii aan u sameeyeyba wali waxaa ii sugnaaday baqaayaa dunuubin wa baqaayaa dunuubin dembiye haragood baa lii aniga ii sugnaaday ah, waa khabarkii soo taqadumayn li dunuubtaasoo lastu aanan ahayn waayo nakire daba dhacday soo maha jumladaasi waa sifo liana aljumala wa shibha aljumali bacda anakiraati sifaat wa bacda almacaarifi axwaal soo ma dunuubtaasoo lastu aanan ahayn anigu aclamu mid og haa dunuubta allahu ilaahay ayaa yaclamu og ey huwa rabbi haa dunuubta fi siri wixii aan qarsoodi u sameeyey buu allah og yahay wlcalani wa fi lcalani si muuqata wixii aan u sameeyeyna rabbi waa ka warhaya halkana wuxuu isdaraansiinayaa allah subxaanahu wa tacaala dhaafitaankiisu inuu fara badan yahay cafiga rabbi subxaanahu wa tacaala inuu aad iyo aad ugu ballaaran yahay ayaa uu isdaraansiinaya maa axlama allaha alla ilaahay maxaa ka dulqaad badan siiqatu taajub ficlu taajub buu ma afcala ma axlama allaha ilaahay maxaa ka dulqaad badan canii aniga uu ii dulqaato xayثu amhalanii meesha rabbi subxaanahu wa tacaala marka uu ii kaadiyey walxaal buu ii kaadiyey qad tamaadaytu aan ku madaxadaygay fii denbii dembigaygii aan ku madaxadaygay wayasturunii rabbi subxaanahu wa tacaala waa i asturaya wuxuu leeyahay ilaahay dulqaadkiisu fara badana waayo markastoo iga dhaco ilaahay iguma qaadayo oo iguma qabanayo ee waa ii kaadiyey aniguna dunuubtii waan kusii madax adeegayaayo marba marka ka dambaysa haddana waan samaynaya weliba way asturaya wa yasturuni waa ficil mudaaric muxuu ku tusinaya ficilka mudaaric muxuu tusiyaa mar kasta dee xuduud buu tusiya iyo tajadud ayaa u tusinaya wuxuu yidhi maa axlama allaha ilaahay maxaa ka dulqaad badan canii aniga uu ii dulqaato xayu amhalanii marka uu ii kaadiyey walxaal buu ilaahay ii kaadiyey qad tamaadaytu aan ku madaxadaygay fii dembii dembigayga aan madaxadaygay wayasturunii rabbi subxaanahu wa tacaala waa i asturaya walkaa wuxuu istaransiiyey dulqaadka rabbi iyo cafiga rabbi mid aad iyo aada u ballaadhan inuu yahay falama qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaa'i duna cafwi ka sullamaa tacaada mani danbii falamaa qarantuhu bicafwika rabbi kaana cafwuka acdamaa waa imaamu shaafici isna waa kaa u istaransiinaya rabbi subxaanahu wa tacaala cafwigiisa iyo dhaafitaankiisu aad iyo aad uu ballaaran yahay wuxuu yidhi tamuru saacaatu ayaami bilaa nadamin walaa bukaa'in walaa khawfin walaa xasanin tamuru waa ay imarayaan saacaatu ayaami maalmahayga saacadahoogu waa ay imarayaan bilaa nadamin murugo la'aanteed bay igu marayaan walaa bukaa'in oohin la'aanteed bay igu marayaan walaa khawfin baqdin la'aanteed bay igu marayaan walaa xasanin murugo iyo tiraanyo la-aanteed bay igu marayaan wuxuu leeyahay maalmaha saacadahoogu waa ay ijarayaan waayo de waan garananaa alwaqtu ka sayf in lam taqdachu yaqdacak so imaamu shaafici ma oran waqtigu waa sida seefta oo kale isaga ayaa ku jaraya marka wuxuu yidhi zayn lcaabidiin maalmahayga saacadahoogii waa ay socdaan waa ay imarayaan mana murugoonayo oo dunuubta aan sameeyey kama warwarayo oo lama murugoonayo mana ooyaayo waxa weeyaan oo ilintayda waxa weeyaan lilma kama socoto walaa khawfin mana baqayo oo waxa weeyaan waxa iga horeeya waxa weeyaan kama cabsanayo mana murugoonayo oo wixii aan soo dhaafay ee iga dhacayna kama tiiraanyoonayo oo kama murugoonayo aniga oo howlahaasi ku sugan ayaa maalmaha saacadahoogina waxa weeyaan ay jarayaan waayo ibnu aadamku waa maalmo ururay weyn waa waqti wuu ku jarayaa waqtigu ya ibna aadam inamaa anta ayaam kulamaa madaa yawmun madaa bacduk in aadamu adu waxaa tahay maalmo ururay mar kasta oo maalin ay ku dhaafto wakhtigaagii wax kamid mida ah ayaa tegey markaa wuxuu leeyahay maalmaha saacadahoogu waa ay socdaane ma joogsanayaan mana murugoonayo mana ooyaayo mana cabsanayo waxa iga horeeya kama cabsanayo waxa weeyaan kamana tiiraanyoonayo wixii dhaafay tamuru waa ay marayaan saacaatu ayaami maalmahayga saacadahoogu waa ay imarayaan bilaa nadamin bay imarayaan bilaa nadamin murugo la'aanteed laadan maanta waad garanaysaayo dee camal shaqayn mayso wa anlaa yadkula calayha xarfu jarba shuruudda icmaalka iga ka mid ahaa dee wuu galay maanta soo maa ji'tu bilaa zaadin bay lamid tahay bilaa nadamin murugo la'aanteed walaa bukaain iyo oohin la'aanteed walaa khawfin iyo baqdin la'aanteed walaa xasanin iyo murugo la'aanteed wuxuu yidhi ana aladii uqliqu labwaaba mujtahidan clى almacaasi wacayn اllahi tandurnii wuxuu yidhi ana anigu alladii ka ayaan ahay uqliqu xidhaya alabwaaba albaabada ka xidhaya ayaan ahay mujtahidan xaalan ahay mid ku dadaalaya cala almacaasi macaasida samaynteeda wacayn ullahi isha ilaahayna tandurunii ay ii eegayso wuxuu leeyahay waxaan ahay mid dembiya samaynaya oo dembiyadaasi ku dhacaya ha yeeshe ee eh, allah subxaanahu wa tacaala kama qarsooniyo isha rabbi mid idaalacanaysa oo ila socoto weeyi waxa aan samaynayo ee aan ku dhacayo waayo rabbi subxaanahu wa tacaala wax ka qarsooni ma jiro yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ana anigu alladii ka ayaan ahay uqliqu xidhaya alabwaaba albaabada xidhaya mujtahidan xaal an ahay baan xidhaya albaabada mid ku dadaalaya cala almacaasi macaasida samaynteeda wacayn ullahi isha ilaahayna tandurunii ay eegaysaa aduu iska soo qaad imisaad maxsi samaysaa ama keliya haw ama ha lagula joogo allah subxaanahu wa tacaala waa ku daalacanaya waana kula socdaa ya zallatan kutibat fii gaflatin dahabat ya xasratan baqiyat fi lqalbi tuxriqunii wuxuu yidhi ya zallatan alla simbirir xashoy zalladaasoo kutibat la qoray fii gaflatin mooganaasho dhexdeed lagu qoray afladaasoo zalladaasoo dahaba tagtayay yaa xasratan alla tiiraanyo iyo murugo iyo qoomamo xasrada oo baqiyad hadhay filqalbi qalbiga dhexdiisa ku hadhay xasrada oo tuxriqunii ugubaysaay uxdurii haada awaanuki kaalay buu leeyahy halkanaa waktigaagiiye nidihi aynu naqaaneen saxda ahaa maaha waxaa loo dhawaaqaa wax ku ajiibaya oo ku maqlaya soo ma wuxuu leeyahay zallo iyo dhacdo iyo simbiri dhaxasho iyo wax iga dhacay oo la qoray anna aanan ogayn wayna tagtay markii la qoray maxaa ka hadhay xasro iyo murugo iyo tiraanyo iyo qoomamo halkay fadhidaa xasradaasi qalbigay fadhidaa maxay ku samaynaysaa marka way gubaysaa dembi haddii aad samaysid waad ka tiraanyootaa waad ka murugootaa sooma taasuu marka u dhawaaqay wuxuu yidhi yaa zallatan alla simbirir simbirirxashoy ama dhacdoy zallada oo ku tibat la qoray fi kaflatin mooganaasho dhexdeed lagu qoray taasoo dahaba tagtayay yaa xasratan alla tiiraanyo iyo murugo xasrada oo baqiyad hadhay filqalbi qalbiga dhexdiisa ku hadhay xasradaasoo tuxriqunii igubaysay uxdurii hada awaanuki saasuu yidhi dacnii anuuxu calaa nafsii waanduubuha waaqdacuu dahra bitadkiiri walxazani wuxuu yidhi danii iga tag buu dacnii iga tag anuuxu aan u ooyo calaa nafsii naftayda aan u ooyo wa andubu aan u baroordiiqo anigu buu yidhi haa nafta wa aqdacu aan gooyo addahra wakhtiga aan jaro bitadkiiri aan ku jaro waanin iyo walxasani murugo iyo tiraanyo wuxuu leeyahay war naftayda anaa kaa aqaanee aniga iyo naftayda isku daa noo kala dhexbax buu leeyahay naftayda aan ooyo baroordiiqna aan u sameeyo wakhtigani marayana aan ku jaro inaan ku waaniyo maxay aakhiro inaan waxa weeyaan naar kaga baqsiiyo waxa weeyaan aan u sheego waxa weeyaan janna inay taallo wacdiyo waciid intaba aan ku waaniyo naftayde aniga naftayda noo kala baxa buu leeyahay iyo murugo aan ka murugoodo dunuubtii iga dhacday ee ay soo dhaaftay saa wakhtiga aan ku jare idaaya buu leeyahay dacni iga tag buu yidhi anuuxu aan u ooyo calaa nafsii naftayda aan u ooyo wa andubhaa aanan u baroor diiqo wa aqdacu aan gooyo addahra waktiga iyo xilliga bitadkiiri aan ku gooyo xusuusin iyo waanin iyo walxasani tiraanyo iyo murugo aan ka murugoodo dunuubtii iyo wixii iga dhacay dacnii asuuxu dumuca lanqiaaca lahaa fahal casaa cabratn minha tukhaalisuni wuxuu yidhi dacnii iga tag asuxu anshubo dumuucan lilma anshubo lilmadaasoo lanqiaaca lahaa wax kala go-a aan lahayn fa hal casaa waxaa laga yaabaa cabratun lilmo oo minhaa dumuucda ka mid ihi tukhalisunii inay i badbaadiso oo ay samato bixise idaaya buu leeyahy wuxuu leeyahay <laughs> dacanka cadliya yaa man kaana yacdilunii law kunta taclamu maa bi law kunta taclamu maa bi kunta tacdilunii dacanka cadliya yaa man kaana yacdilunii law kunta taclamu maa bi kunta tacdilunii dacanka iga riix buu yidhi xaggayga iga kaxee cadliya canaantayda yaa man kaana yacdilunii kay canaananayow low kunta haddii aad ahaan lahayd taclamu mid og maa bi aniga waxa igu sugan kunta allaylaha waxaad ahaan lahayd tacdurunii mid ii cudur daara xaaladda aan ku suganahay haddii aad ka warqabi lahayd oo aad la socon lahayd alla ilahay waad ii daari lahayde waxba i canaanana iska kay dhaafuulayo iska kayda wuxuu yidhi dacnii iga tag asuxu anshuba dumuucan lilmo lanqitaaca lahaa aan kala go' lahayn fa hal casaa waxaa laga yaabaa cabratun lilmo oo minhaa dumuucda ka mid ihi tukhallisunii inay ii badbaadise wuxuu leeyahay waar iga tag aan ooyo alla dartii aan ooyo waayo waxaa laga yaabaa lilmooyinka ilaahay dartii indhahayga uga imanaya mid ka mid a inuu rabbi subxaanahu wa tacaala igu samato bixiyo oo allah subxaanahu wa tacaala wax badan waxa weeyaan u igaga dhaafo waayo il allah subxaanahu wa tacaala dartii u oyday iyo waxa weeyaan il allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan dartii usoo jeeday waxa weeyaan lama kulmaan maxay waxa weeyaan taasi ayaa waxa weeyaan u tilmaamaya marka wuxuu leeyahay waran ooyo alla darti anu ooye iska kaydaayo buu leeyahay dacni iga tag asux aan shuba dumuucan lilmo lanqiaaca lahaa aan kala go' lahayn fahal casaa waxaa laga yaabaa cabratun lilmo oo minhaa dumuucda ka mid ihi tukhalisnii inay badbaadiso ay samato bixise kaananii bayna kuli ahli munarixan cala lfiraashi waydiihim tuqalibuni halkaa wuxuu ka bilaabay marka geeridii halkaasuu ka gudagalay wuxuu yidhi wuxuu tilmaamayaa isagii oo xanuunsanaya furaashkii la dul dhigay dadkii qaraabadiisii aabbihii hooyadii walaalihii dadkii ugu dhowaa ay ka garab buuxaan oo ay ku garab xeeran yihiin oo ay sugayaan talow xillimay ka bixi taas bay noo tilmaamaya wuxuu yidhi ka waxaad i moodaa bayna kulli lahli ahalka dhammaantood dhexdooda munarixan inaan ahay mid jiifa cala alfiraashi firaashka dushiisa mid jiifa inaan ahay ayaad imoodaa buu yidhi walxaal aydiihim ahelka gacmahooguna tuqallibunii ay iogrogayaan oo ay igedgediyayaan oo ay leeyihiin talow may ka baxday mise waa ay ku jirtaa tacbiirka kaasuu cabiraya isagii oo waxa weeyaan maxay ah xanuunsanaya firaashka dul jiifa dadkii aqaaribtiisa ahaana ay dul joogaan oo ay rogrogayaan oo ay leeyihiin talow may ku jirtaa mise waa ay ka baxday walaalayaal cid kastana taasi way mid u taalla wayna wada sugaysaa dhammaanteed kaannanii waxaabad moodaa buu yidhi bayna kulli lahli ehelka dhammaantood dhexdooda munarixan inaan ahay mid jiifa cala alfiraashi firaashka dushiisa mid jiifa wa aydiihim iyaga oo ahalka gacmahooguna tuqallibunii ay i rogrogayaan oo ay i gedgediyayaan waqad tajaamaca xawli man yanuuxu waman ybkii alayhi wayancaanii wayandiibunii wuxuu yidhi waqad tajamaca waxa soo ururay xawlii aniga hareerahayga waxa ku soo ururay man cid baa soo ururtay manka oo yanuuxu ooyaya oo qaylyaya iyo wa man cid baa soo ururtay manka oo yabkii ooyaya calayhi maydka u ooyaya isagaa istilmaamaya oo wayancaanii baroordiiq u samaynaya oo wayandibuni iisii baroordiiqaya wuxuu leeyahay agtayda iyo hareerahayga waxa ka buuxa oo igu soo ururay cid ii oyda iyo cid qaylida cid baroordiiq ii samaysa markaa male oo lagama fahmaayo dee qaylada ayaa bannaan lagama fahmayo qayla ma bannaano waxa weeyaan waxa bannaan in waxa weeyaan indhuhu ay ooyaan ee wuxuu tilmaamayaa uun laasimkii ka dhalanayey laasimkii ka dhalanayay ruuxa markay hawshaasi ay ku timaado sida waxa weeyaan u noqdo iyo hawsha ka dhalata nadbigana waxaa la ydhahdaa ruuxa maxaasintiisa iyo wanaagiisa oo la tiriyo iyo waxa weeyaan wixii uu ahaa iyo waxqabadkiisii wuxuu yidhi waqad tajammaa waxa ku soo ururay xawlii hareerahayga man cid baa soo ururtay manka oo yanuuxu ooyaya oo qaylyaya iyo wa man cid baa soo ururtay manka oo yabkii ooyaya ay huwa manku calayhi maydka iltifaat baa la dhahdaa waa balaaqadii waxa weeyaan muxuu keenay damiru hayb u keenay soo maha alay iltifaat baa la dhaa waan arki doonaa insha alla oo wayancaani baroordiiq ii samaynaya oo wayandubni weliba iisii baroordiiqaya ruux markuu xanuunsanayo waynu naqaanaa dhakhtar baa loo keenaa soo maha wuxuu yidhi waqad aatow waxay keeneen oy la yimaadeen biabiibin dhakhtar kay yucaalijanii sihu ii kay yucaalija sihu u daweeyo ay huwa abiibku nii aniga sihu ii daweeyo walam ara anigu uma arko aiba dhakhtarka haadaakan alyawma ee maalinkaa ah, maalinkaa ah, yanfacunii inuu yahay mid wax ii taraya waa maalintii lagu soo haadiray waa maalintii ay naftu ka baxaysay dee maalinta ayaa ku daweyn ya cid wax kuu taraysa iyo dhakhtar ku dawaynaya waxa weeye ma jirto wuxuu leeyahay dhakhtar bay ii keeneen sababtay u raadsadeenna waa maxay si uu ii daweeyo laakiin anigu uma arka buu leeyahay maalinka kan ah dhakhtar inuu wax ii tarayo waqad aatow waxay la yimaadeen biabiibin dhakhtar bay la yimaadeen kay yucaalijanii suhu ii daweeyo walam ara anigu uma arko aiba dhakhtarka haadaakan alyawma ee maalinka a yanfacunii mid anfacayo oo wax ii taraya inuu yahay waxa weeyaan cabdillaahi ibnu mascuud markii ay geeridu ku soo xaadirtay waxa u yimid cuhmaan ibnu cafaan kadibna waxa ku yidhi walaal waan ku arkaa inaad dhibantood xanuunsanaysid dhakhtar aan kuugu yeedho wuxuu ugu jawaabay cabdillaahi ibni mascuud dhakhtarka aad igu yeedhaysaa ayo dhakhtarku isagii laftiisii ayaa xanuunka igu keenay dhakhtarka xaqiiqadaa ah ee dhabtii waa allah subxaanahu wa tacaala isagii baaba maanta i xanuuniyey buu yidhi cidda maanta i caafiyaysa eed iigu yeedhaysa waa ayo wuxuu yidhi waayahe walaal waaniga ku arkaye waxa weeyaan xoolo balan kuu faro wax laguu keeno wuxuu yidhi maya tan waan ka sii socdaaye waxba ha igu culaysin buu yidhi waxba ha igu ulaysin cabdullaahi ibnu mascuud habla ayuu lahaa wuxuu yidhi hablahaaga ayaa ku intifaaci doona wuxuu yidhi hablahaygu waxa ay barteen wax cidda barata ayna faqri ka cabsanayn oo kitaabka ilaahaya ee waxba iyagana waxa weyan ha kula soo safaadin oo hawla iman buu yidhi wuxuu yidhi waqad aatow waxay la yimaadeen biabiibin dhakhtar ayay la yimaadeen kay yucaalijanii suhu ii daweeyo walam ara uma arko adiba dhakhtarka haadaakan alyawma ee maalinka yanfacunii mid anfacayo oo wax ii tarayo inuu yahay washtada waxaa adkaaday nascii siibitaankii nafta layga siibayey wa saara wuxuu ahaaday almowtu mowtkuna yajidibu mid jiidahaa nafta min kulli cirqin xidid kasta bilaa rifqin dhimrin la'aanteed walaa hawanin iyo dabacsani la'aanteed nafti baa kasii baxaysa soo ma aragti wuxuu yidhi siibitaankii nafta layga siibayey ayaa aada iyo aada u adkaaday geeridiina mawdkiina wuxuu noqday mid nafta ka soo jiidaya xidid kasta si bilaa dhimrin ah oo bilaa dabacsaniya waayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam markii geeridu ay kusoo xaadirtay rasuulku wuxuu lahaa alaa ina lilmawti la sakaraat geeridu waxay leedahay iyo mawdku sakaraat ayaa uu leeyahay walaalayaal marka waxa weeyaan tan u cabirayaana waa taa wey waa sakaraadkii iyo dhibaatadii mawdka weeyaan wuxuu yidhi washtadda waxa adkaaday waxyaalaha daba lagaga badbaado sakraatulmawtka ayaa jira waxaa ka mid a shahiidka ah oo kale dee waxa weeyaan sakraatulmawtkaasi allah subxaanahu wa tacaala waa u fudaydiya waayo waxaanu garanaynaa inuu tamaniyo inta adduunyada lagu soo celiyo hadana inuu dar ilaahay usoo shahiido qoftan la kulmayna dee waxa weeyaan muu dooneen oo muu tamaniyeen washtadda waxa adkaaday nascii siibitaankii nafta layga siibayey wa saara almawtu mawtkiina wuxuu ahaaday yajdibu mid jiidaya mawtku haa nafta min kulli cirqin xidid dhammaanteed mid ka soo jiidaya bilaa rifqin dhimrin la'aanteed mid soo jiidaya walaa hawanin iyo dabacsani la'aanteed wastakhraja ruuxa minii fi taqaaraguuriha wasaara riiqii mariiran xiina aarani wastakhraja waa saaray alruuxa ruuxdii ayuu saaray minii aniga ayuu iga saaray fii taqarqurihaa halkan qarqaraha iyo kalxamaha markii ay joogtay wa saara riiqii candhuuftaydiina waxay noqotay mariira qadhaadh bay noqotay qadhaadh ayay isku bedeshay xiina qarqaranii markii jibaabku yahay yhalkalxamaha ay taagnayd iska dhaaf wax kale qandhuuftiiba ayaa qadhaadh isku bedeshay buuyi wastakhraja waa saaray alruuxa ruuxdii ayuu saaray minii aniga ayuu iga saaray fii taqarqurihaa halka kalxamaha markii ay joogtay wa saara riiqii candhuuftaydiina waxay ahaatay mariiran bay ahaatay mid qadhaadh xiina qarqaranii markii waxa weeyaan jibaabku yahayey ee naftu ay iga sii baxaysay iska dhaafe candhuuftiina qadhaadh bay isku bedeshay buu yidhi xiino waynagii nidhi kolba waxa ka dambeeyuun bay lamid tahay waxaa ka dambeeya hadduu mucrab yahayna mucrab bay noqotaa haddii waxa ka dambeeya uu mebni yahayna mebni bay noqotaa nafti way ka baxday maxaa la sameeyaa marka maydka markay naftu ka baxdo inta uu diiran yahay baa laisku jejebiyaa sooma oo indhaha loo laabaayo xubnihiisa la jebiyaa wuxuu yidhi وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شراء الكفن وغمضوني indhaha ayay ii laabeen waraaxa alkullu dhammaan dadkii way tegeen buu yidhi waansarafuu way laabteen oo way gadoomeen bacda aliyaasi quusasho dabadeed wajaduu waxay ku dadaaleen fii shira alkafani kafan soo ibintii ayay ku dadaaleen hawsha meesha taallaa maxay tahay nafti way ka baxday maxaa la samaynayaa marka indhihii baa loo laabay waa la isku jejebiyey dadkii waa ay ka dulyaaceen maxaa la qabanayaa marka dee kafan baa la raadinaya waxay raadiyeen oy ku dadaaleen markii ay iga quusteen ee ay arkeen naftii inay iga baxday inay maradii cadayd ii raadiyaan waqamaduunii indhaha ayay ii laabeen waraaxal kullu dhammaan way tegeen wansarafuu way laabteen oo way gadoomeen bacda aliyaasi quusasho dabadeed wajaduu waxay ku dadaaleen fii shiralkafani kafan soo iibintii ayaa ay ku dadaaleen wa qaama man kana xiba annaasi fi caajalin naxw almugaasili yatinii yugaasilunii magacii aada lahayd saacaddaa laga bilaabma waa bedelmayaa mayd baad noqonaysaa nafti way kaa baxday soo maa waar waa maydka inaga kafma oo waxa weeyaan mayd baa loo carcararaya wuxuu yidhi wa waxa istaagay man cid baa istaagtay manka oo kaana ahaa manku xiba naasi dadka kaygu jecel dadka kii laygu kalgacayla badnaa ee dadka igu jeclaa ayaa istaagay buu yidhi fii cajalin si deg deg ah ayuu isku taagay naxwa almuqasili mid imaydha xaggii naxwa maanta naxwii maaha iska ilaali naxwa lmuqasili ay jihat almuqasili mid imaydho dhinacii ayaa waxa weeyaan uu u kacay yatiinii si muqasilka ma imaydhaya uu iigu yimaado yuqasilunii uu ii maydho qof dad adduunyada qofkii iigu jeclaa aanu iskugu jeclayn ayaa iga dul cararay buui bal joogay xagguu u cararayaa wuxuu u cararay isagoo oo degdegaya waar maydka ah, ayaa maydha maydka ayaa maydha si uu iigu yimaado kaa imaydhaya isna dee markaasi uu iimaydho wa qaama waxaa istaagay man cid baa istaagtay manka oo kaana ahaaday manku xiba naasi dadka ka igu jecel fi cajalin si degdeg deg ah naxwalmuqasili mid imaydho xaggii ayaa uu u kacay yaatiinii si muqasilku uu iigu yimaado oo yuqasilinu i imaydho wa qaala yaa qawmi nabqi qaasilan xaadiqan xuran adiiban ariiban caarifan fatinii wa qaala wuxuu yidhi kii dadka igu jeclaa yaa qawmi qoomkayow nabqii waxaynu rabnaayaynu u baahannahay haasila nin maydka maydho oo haasil ah xadiqan oo dhug leh xuran oo xor ah adiiban oo caqli badan qariiban oo maskax badan caarifan oo garanaya fadinin oo fahamsan ayaynu u baahannahay buu yidhi waa qof xadiqa oo dhugle oo maskax badan waa xor oo xorka wuxuu ka wadaa bimacnaa waa qof wanaagsan oo haddii xitaa maydka uu ceeba ku arko dee qarin karaya oo asturaya qarin karaya oo waxa weeyaan asturaya oo garanaya fahamsanna nin tilmaamahaa leh ayaynu u baahannahay buu yidhi wa qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qoomkayow nabqii waxaynu u baahannahay oo aynu rabnaa haasilaa nin maydha maydka ayaynu rabnaa xadiqan oo waxa weeyaan dhugle xuran oo xor ah oo wanaagsan adiiban oo caqli badan ariiban oo weliba maskax badan caarifan oo weliba garanaya fatinin oo weliba fahamsan nin tilmaamaha caynkaasiya kulmisay ayaynu u baahan nahay waayo waxaa loo baahan yahay maydka cidda maydhaysaa dee inay aqoon waxa weeyaan ay u leedahay oo xiitaa ay asturi karto maydka waxa weeyaan haddii ceebo waxa weeyaan uu kala kulmo waxaynu garan karnaa qisadii dhacday imaamu malik wakhtigii uu noolaa madiina waxa weeyaan gabadh ayaa dhimatay kadibna dee dumarka dumar baa maydha dumar gabadh baa loo diray oo waxa weeyaan maydhay kadib gabadhii markii ay maydhaysay waxaanu naqaanaa damaydka looma galgalo ilaa qofka u kaalmeynayo biyaha iyo waxa ugu shubaya mooyaane waxaa dhacday markii gabadhii ay dhaqaysay ee ay maydhaysay xuminta taranka marka ay socoto ayay iyadii isku tidhi alla maxay xumaan ku samaysay kadibna gacantiibaa ku dul duldhegtay xumintii taranka waa la sugay waa la sugay way soo bixi weyd kadibna waxaaba la arkay maxay dee gacantii oo ku dhegan xubintii taranka kadibna culimadii baa laisugu yeedhay culimadii ninba meel buu ku dhuftay culimmada qaarkood waxay yidhahdeen way fatwoodeen war qofka nool ayaa maanta wax noo idmi kare dee isaga aynu wax ka jarno qaarna waxay dhaha maya kanaa dhintaye de kan wuu nool yahay isagu iyo kanaa dhintaye kan aynu wax ka jarno hawshii hirig bay noqotay imaamu malik ayaa waxa weeyaan loo tegey kadib imaamu malik wuxuu yidhi horta bal ii baneeya gabadhii buu utagoo su-aal buu weydiiye wuxuu ku yidhi gabadh yahay maxaad samaysay wuxuu gartay inuu dambi ka dhacay kadib waxay tiri de hawshiiba u sheegto saasaan idhi bay tir ah, asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfu can katiir kadibna waxa yidhi dee qadaf bay samaysay xaddii qadafkuu lahaa ha laga jaro markii laga jaray ayaa waxa weeyaan labadii xubnood sidii ay isku sii daayeen marka waxaa loo baahan yahay xitaa qofka meydka maydhaya inuu yahay qof ammaano leh oo xitaa haddii uu ceeb ku arko de asturayo oo qarinaya wa qaala ya qawmi nabki kasilan xaadiqan xuran nadiban ariban aarifan fatini fajaءanii rajulu minhm fajaradanii min athiyaabi waacranii waafradanii fajaanii isla markiiba waxa isoo gaadhay fajaanii waxa isoo gaadhay buu yidhi rajulu waayo fad waynu garanaa maxay faa'idin jirtay ya taqiib tartiib maca taqiiba soo hawlaha maydka waa la dedejiyaa soo oka fa ja'anii isla markiiba waxa i soo gaadhay jaaana waxaynu naqaanaa oo qawaacidka aynu ku qaadanay haddii ay mafcuulu gudubtaa e bimacnaa wasalo weey fa ja'anii isla markiiba waxa i soo gaadhay rajulun nin ayaa i soo gaadhay rajulka oo minhum dadkii ka mid a fa jaradanii wuxuu iga dhartiray min athiyaabi dharkii wa acraanii waa i qaawiyey wa afradanii waana ikeli yeelay isla markiiba ila waxa loo dalbay ruux maydho sow maaha markiiba waxa yimid buu nin dadkii ka a kadibna dharkii ayuu iga saaray waana iqaawiyey wuuna ikeli yeelay sidii buu hawshii igu dhameeyey buu yidhi fa jaaanii waxa ii soo gaadhay rajulu nin oo minhum dadki rajulka oo minhum dadkii ka mid ah fa iga dhartiray fajarada waa dhartiray huwa rajulku nii aniga min athiyaabi dharkii ayuu iga dhartiray wa waacraanii aniga waa iqaawiyey wa afradanii waana ikeli yeelay buyi halkaasi ayaa u zaynulcaabidiin kasii wadi doonaa iyada oo la maydhay la kafmay lagu dul tukaday xoolihiisii la qaybsaday xitaa islaantiisii waxa weeyaan dad kale ay guursadeen halkaasi ayaa uu kasii wadi doonaa marka caawa insha allahu taala halkaa inoogu jogo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka